mxamed mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacna wazidna cilma qaala imaam abu cabdillaah mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah llahu tacaala baabu lkibru kibirkiibuu ku saabsan yahay maxaa la dhahaa kibir nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam baa inoo fasiray kibirka iyo qofka sifadaas yeesha foolxumada iyo dulliga u dambeyn doonto iyo inuu yahay kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ee lagu naar galo inuu kamid yahay qala almusanifu raximah llah xadathanaa sulayman ibnu xarb qala xadathanaa xamaad ibnu zayd an isaqcab ibnu zuhayr can zayd ibni aslam qaala zayd wuxuu yihi laa aclamahu qaala waxaa wataa saqcab ibnu zuhayr ba wuxuu leeyahay laa aclamhu saqcab ibnu zuhayr wuxuu leeyahy laa aclamhu zayd ibnu aslam wax kale ma ogi ilaa can caطaa ibnu yasaar buu ka wariye isaguna marka can zayd ibn aslam qaaladaa waxaa siinaysaa saqcab ibnu zuhayr wuxuu leeyahay laa yaclamhu ila can caطa ibnu yasaar caطa ibnu yasaar buu ka wariya isaguna can cabdillaahi ibn camr ibn caas radia allahu canhuma ayuu kasii weriyey qaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu camr kunaa juluusan waxaanan kuwa fadhiya cinda rasuuli illaah rasuulka agtiisa sala allahu alayh waalih wasalam baan fadhinay fajaءa rajulu nin baa yimid min ahli اlbaadiya nin reer baadiya ah yimid ahlulbaadiyahana waa dad jufaada oo cilmiga iyo xadaarada iyo aqoonta iyo libxnimada way ka fog yihiin waxaa ku badan kakanaanta iyo qallafsanaanta iyo isqaadqaadka ayaa ku badan marka xaggaa jahligana sabab u ah waxyaalahaas oo idilba jaa rajulu min ahli lbaadiya nin reer baadiyaha yimid caleyhi korkiisana uu yahay wuxuu qabaa jubbatun sijaan kooti ama ama kood sijaan ah sijaan waa dayaalisa dharkan dayaalisa alkhadraa dharkan oo kootigooda iyo madaxo koofiyadooda iswata weeyaan maradaas kootigaasuu marka qabaayo xoogo waa isku yar toosan yahay waa yar labistay labiskii tabakhtur iyo shaafeertan iyo khiyaalaan ayuu marka ku keenay oo in la quruxsan la xidho oo la labisto waad arki doontaayo kibir ma aha laakiin khuyalaabaa ninkan galay iyo kibir iyo isqaadqaad jubbatun buu qabaa sijaanin siijaan ah dayaalisa ah waa magac xataa qaama calaa ra'si nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam madaxiisu waa hor ag istaagay nabiga hor istaagay madaxiisa faqaala markaasu wuxuu yihi ina saaxibakum saaxiibkiinan nabiga ku jeeda alayhi salaatu wasalaam dadkii la fadhiyey saxaabadii taqaaneen nabiga alayh salaam ee edbi uu edbiye tarbiyeeyey ee gartay nabiga akhlaaqdiisa wanaagsan iyo risaaladiisa iyo xaqnimadiisa ee naf iyo maal iyo dhiigba intaba u huray ayuu rabaa inuu hadda wax u sheego oo uu fawdo iyo carqalad iyo dacaayad dhexgeliyo ina saaxibakum saaxiibkiina qad wadaca wuxuu dejiyey kula farisin faris kulligii buu dejiyey ow qaala wuxuu yihi yuriidu wuxuu doonayaa an yadaca inuu dejiyo kula farisin nin kasta oo halyey ah oo farasfuul ah oo geesi ah buu rabaa dhulka inuu ku dhufto xaqiro oo duleeyo wayarfac wa yarfaca wa an yarfaca inuu kor yeeluu rabaa kula raacin raaci kasta kuwii xoola raacahaa ee qowsaaradahaana kor buu uqaadayaa raggii khiyaartii iyo halyeygaha ee fardafuulkaha la yaqaaneen dhulku dhufanaya ninkan nabiga ku waran sala allah alay wasalam fa akhada nabiyu arrinkaasna waa bilcaks ama waxaa weeyaan ayra laa sawaaba khata wey bail wey waxa ka jira maleh waxa uu nabiga alayh salaatu wasalaam kor yeelay waa qofkii shareecada iyo diinta kor yeeshay qofkii diinta qaatay ayuu ilaahay ku kor yeelay in allaha yarfacu bi hada alkitaab aqwaam dadka qaatoo dhan baa kor u kacay kii ahaa kii qabiil sheegan jiray kii kale ee addoonkaha mawaalidii la xoreeyey intaba markay nabi maxamed qaateen alayhi salaatu wasalaam shareecadiiyo diintuu la yimid rafacu dhammaan kor bay ukaceen kuwa marka dulloobay ee inkaan ku dhacday waa dadkii khilaafay shareecada iyo diinta wajucila jucila adillatu wasagaar calaa man khaalafa amrii amarka alle iyo amarka rasuulka intii khilaaftay baa dulli iyo sakaar iyo ku dhacay gacan ku dhacday faakada nabiyu nabiga alayh salaam baa wuxuu qabtay bimajaamici jubbati jubbadiisiiyo kootigii uu qabay majaamicdeedii yani uu isku qabtay meelihii isku keenaysay ayuu isku qabtay nabiga aleyh salaatu wasalaam saas uu iskugu qabtay maradii kootigiisii qaala markaasu wuxuu yihi alaa araa miyaanan arkin calayka korkaada libaasa man qof dharkii laa yacqilu waxba aan fahmaynin caqligii aan soo maray oo ahaa inuu qalbiga uu salkiisa saldhigiisa yahay qalbiga isaga ah waa inuu noqdo qalbi saliima liyacqal si wuxuu garto quluub aan laa yacqiluun baa jirta oo diinba haddayna gelin shareecada uu fahamsaneen iimaanna ku jirin caqligiisa wuxuu noqonayaa kalan caam bal hum adal waa ka darayaa marka ninka uu dhar intuu xidhay caqligiisuna maqan yahay oo diinna ay ka maqan tahay garashana ay ka maqan tahay libaaskiisa iyo dharkiisaasu wax moodi oo isla qaad qaadi alaa araa miyaana arkin calayka libaasa man qof dharkii inaad xidhan tahay laa yacqil waxma garanayn qof aan waxba garanayn oo jaahil oo diin aan aaminsanayn oon rasuul iyo qiimihiisa iyo qadarkiisa garanaynin calalla uu soo xidhay baad qabtaa buu yihi uma qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaam ina nabiy allahi nuuxa nabigi ilaahay a nuuxa alayhi waalaa nabiyina waalaa jamiici anbiyaai asalaatu wasalaam nabi nuux lamaa xadarat lwafaatu markay geeridii kusoo xaadirtay oo sakaraadkii nuux alayhi salaatu wasalaam sagaal boqol iyo konton sano intaa uu risaalada waday fi nihaaya xatmi waxaa ah in la dhimanayo geerinba u dambeysa wax kastao dhanba masiiro kasta iyo taariikh kasta iyo waayo kasta oo soo marto qofka waxa u dambeynaysa dhimasho halkaas way nihaayadu markuu dhimanayobu qaala libnihi wiilkiisa wuxuu ku yihi inii qaasun marka wiil quman oo raacay oo rumeeyey wey kii gaalka ahaa ee dhibka badnaa ee la yihi maaha inahu laysa min ahlika la yihi maaha kaa teg asaga wiilashiisa mid kamid u dardaarmay wuxu i inii qaasun calayka waan ku wacdinayaa alwasiya dardaaran baana kuu wacdinayaa waan kuu qisoon waana ku wacdin bu ka dhigan tahay wasiyatan xaalay tahay qisadaasi aamuraka waxaan ku amrayaa bithnatayna laba khaslo laba shay waan ku amri o waa awaamir waa muujibaad wey waanhaaka waxaan kaa reebaya can ithnatayn labana waa saalib o waan kaa reebaya labana waan ku amri waa wax wanaagsan oo fiican oo dantaada ku jirto labana waan kaa reebaya maxaa yeele fasaad iyo xumaan iyo naar baa lagu galaa aamuraka waxaan ku amrayaa buu ku yiri wiilkiisii bila bilaa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid taas horta waan ku amrayaa qabso ku dheg ithbaat lcibaadati lilah wa nafyi lcubuudiya camaa siwaah in ilaahay keligii cibaadada loo keliyeelo oo loo ifraadiyo wixii kasoo hadha oo dhanna laga diido in cibaadada wax kuleeyihiin kelimadaas waa kelimo khaalida ah oo asal ah oo aan nabi iyo rasuul iyo ummad gaara ah oy khaas ku tahay ma jirtee jamiic alambiyaai warusul ayaa loo soo dhiibay ummadda inay gaarsiiyaan fariin xag alla ka timid wey an icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay keligii ha alla caabudo wax kaloo allah aan ahayn ma jire waa risaaladii jamiicu alambiya ay la imaadeen fa ina asamaawaati sabci sabooyinka toddobada walaradi walaaraadiina iyo dhulalka asabce toddobada toddobada ardo iyo toddobada samo low wudicna haddii la dejiyo fii kifatin saxan wa wudicad la dejiyo laa ilaaha ila allahuna fii kifatin saxanka kale la rajaxad waxaa qaalib noqonaysa laa ilaaha ila allah bihina samaawaadkii toddobadaha iyo samaawaadkii iyo toddobadii arday ka qaalib noqon rajaacad way ka qaalib noqonaysaa way ka cuslaanaysaa laa ilaha illa allah baa ka cuslaan laa ilaha illa allah maxaa yeele waxaa kaloo dhan waxaa weye furuuc wey waxaas iyadoo dhan baa iyada ka xoog badan walow ana asamaawaati cirarka asabca ee toddobada walaraadiina iyo dhulalka asabca ee toddobadaa kuna hadday noqdaan xalaqa mubhama hal garaangar oo mubhamatan ay muqlaqatan la xidhay hal garaangar toddoba ardo iyo toddoba sano hal garaangar isku ah oo haddana la wada qufulay meel laga garaan lahayn hadday ahaa ay jirto laqasamat laqasamathuna waxaa jajabin oo ka dusi oo xaq alla u gudbi laa ilaaha ila allah toddobadii arday toddobadii eh, sama oo saas kugu xidhan oo qufulan waxaa ka dusaysa laa ilaha illa allah baa ka dusi oo xagga ilahay mudh u dhehaysa ubaxaysa wa subxaana allahi wabixamdihi labada kelimo subxaana allahi ayaguna nafyi ihbaat bay xumbaarsan yihiinoo sifaatu lkamaal oo ilaahay loo sugay iyo naqsi iyo waxaan u dhigmin ilaahay u cunamin oo dhaliil oo dhan oo laga laga tuuro subxaan allahi waa ilahay waxaan u cunabin oo laga dahiro weeyaan oo laga naso tanzih baa la dhahaa wabixamdihina waxaa weeyaan waa ihbaat sifaat lkamaal oo dhan iyo amaan oo dhan buu ilahay leeyahay wey intaa labadaa kelimo fa inahaa kelimadaasi salaatu kuli shayin shay kasta salaadiis wey wax allaala wixii ilaahay uu abuuro dhan ba yusabixu bixamdih soomeen a ah, wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihidi wey ha wax kasta wuxuu ku tasbiixsan oo ku xamdini ilaahay subxaanahu wa tacaala a iyo u tasbiixsan oo uxamdin waa salaata kuli shayin shay kasta salaada laga rabo iyo jidka laga rabo inay uhogaansamaan ama jaamid ha ahaado xaggegan ama wax qoyan ama noola ama ynan ahaanine wax kasta shay baa la yidhi waxaa weeyaan waxaa laga rabaa inuu ilaahayna u nasaho ilaahayna uu uqiro sifaat lkamaal oo khuduuc iyo inqiyaad uu la yimaado saasuu koonka ku jooga wax walbaba ku joogaa wax diiday oo ka dhexbaxayna ma jirto oon ahayn qaar makhluuq basharka kamida iyo qaar jiniga kamida intaasaa diiday gaalo la yidhaahdo intii kale o dhan waxay isku raacday subxaan allahi wabixamdi bay isku raacday ah. wa bihaa subxaan allahi wabixamdidaasi yaa yurzaqu lagu masruufaa lagu arsuqaa kulu shayin wax kastaba wax kastaba waxaa roobka barwaaqada nicmada nolosha wax allaala wixii jiro dhanba waxaa lagu arsuqaa oo ilaahayna nicmadiisa uu ku siiyaa subxaan allahi bixamdidi ay u hogaansameen wa anhaaka waxaan kaa reeb intaaba intaan ku amray ayuu le nabi nuux alayh salaam wa waxaan kaa reebayaa buu ku yihi wiilkiisa can ishirki walkibr labadaasna waa waa labadii lais amray bay kasoo horjeedaan laa ilaha illa allah maxaa kasoo horjeeda ashirku baa kasoo horjeeda in tasbiix iyo taxmiid iyo inqiyaad iyo khuduuc lala imaado oo ilaahay loo ganlulo oo adoonnimo la muujiyana maxaa ka soo horjeeda kibir iyo santaag baa kasoo horjeeda marka waan haaka waxaan ka reebaya an shirki shirki iyo walkibri kibir baan kaanahayinaya faqultu waxaan iri buu yihi raawida saxaabiga weri xadidka warinay aw qiila waxaaba lagu yihi nabiga yaa rasuul allah haada shirku shirki waan garanay qad carafnahu garanay xumaantiisa iyo khuduuradiisa oo khaaliqii keligiina abuuray na maamulayay iska kaana lalahaa allihii na lahaa ee na maamulayay na barbaariyey inaan u shariig xumaanteeda garanaya fama lkibru kibir maxaa la dhahaa ilan dadka si khaldan bay uqaadanayaan nin labisan baa la arki ninkan kibirkiis iyo santaagiis iyo ila akhiri baa la dhihi waa lagu daldali marka famal kibir kibir maxaa la dhahaa huwa an yakuna ma inuu yahayba liaxadina midkaana xullatun isku joog elbasa uu xiranayo isku joog uu ku labista inuu xidho oo xarageer xaragonayo oo isqurxinayo miyaa kibirku sida dadka qaar u arkaane qaala wuxuu yihi nabigu la maya taa kibir maaha qaala wuxuu yihi fahuwa an yakuuna ma inuu yahayba liaxadina midkaan an yakuuna inuu usugnaaday liaxadina naclaan laba kaba oo xasanataani wanaagsan inuu kaba quruxsan uu qabo miyaa kibirku lahumaa shiraakaani laba indhalfareed iyo yeelma leh xasanaani wanaagsan si wanaagsan maaratay u talan oo u yeelan oo u samaysan qaala wuxuu laa maya taasna ma aha kaba fiican oo yeelma fiican oo alle lugaha ku fiican oo quruxsan oo muuqaal leh qofka inuu qabana kibir ma aha qaala wuxuu yihi fahuwa an yakuuna ma inuu usugnaada liaxadina midkaana daabatun daaba derkaba uu fuulaa ma inuu daabad iyo gaadiid iyo gaarihi wax fuulaa kibir la dhahaa qaala wuxuu yihi la may taana kibir ma aha qaala fahuwa an yakuuna liaxadina midkaana inuu usugnaado asxaabun saaxiibo yajlisuuna ilayhi la fadhiista miyaa oo dad asxaabaho uu la fadhiisto oo ka dhexdhaho oo waay dhaha wuxuu dha ka dhegaysto oo inuu haysta miyaa qaala wuxuu yihi la may taana kibir ma aha qaala yaa rasuul allah fama lkibru kibir maxaa la dhahaa marka marka hore inu famalkibru dhaho ku rafaado famalkibru wax allaala wixii wanaag iyo maxaasin iyo jamaal iyo qurux ahaa oo idil buduca inuu tirtiriyo intaa inka badanna way jirtaa marka laa un baa logu jawaabay hadday ahayd meel gaaban inuu ka weydiiyo waxaa la dha famalkibru ya rasuul allah saxaabada qaar baa weydiiyey kibir maxaa la dhahaa marka qaala nabig wuxuu yihi safahu lxaqi waa in xaqa laga santaago oo la inkiro wa kamsu nnaasi dadkana la xaqiro labadaa wey in xaqi ilaahay laa ilaha ila allahu iyo shareecadii iyo hogaansankii la diido xaqi la diido iyo waqamsu naas addoommihii ilaahay in laiska weynaysiiyo dadkao dhan way cibaad addoomihii ilaahay wey addoomaha ilaahayna waxay ku kala koreeyaan ilahi agtiisa wixii taqwiya cabsi allah lagu kala koreeyaaye wax maadi ihoo muuqaala laguma kala sareeyo ama nasaba ama mxuu aha dhar la xidhaya ama wax la raacaya laguma kala sareeyo in akramakum cind allahi atqaakum marka waqamsu naas dadkao la xaqiro wey kaasaa kibir la dhahaa wixii kale soo maaha in allaha jamiilu yuxib ljamaal ilaahay waaba jamiil waxay quruxsanna waa jecel yahay subxaanahu watacaala haddii laba shay la waayo alisraafu walmakhina labadaa maa la rabaa inaad iska ilaaliso kul maa shita walbis maa shita min gayri makhilati walaa israaf haddii kibir iyo isqaadqaad iyo dadka lakakaraskumji iyo israaf iyo xadgudub hadda dhaafiso labadaad ka badbaado waxaad rabta ka cun waxaad rabtana xero waxaad rabtana ku hilbiso nabi sala allah alay slam kibir marka waa inoo cadaaday xadathana cabdullahi bn maslama qaal xadathana cabdilcaziz can zaydin can cabdillahi bni camar anahu qaala ya rasuul amin alkibri bu yiri naxw xadiidka wax lamida saxiix wa isaguna waa mutaabaca la dhahay qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadathana musadadun ibn musarhad qaala xadathana yunus ibn lqasimi abu abu cumar ahaa alyamami qaal xadathana cikrima bnu khalidin qaala samictu ibna cumara an nabiyi sala allahu alayh waalih wasalama ibnu cumar cabdullahi ibn cumar wey an nabiy sal l slam nabigo yaquul leh man tacadama ninkii isweyneysay fii nafsi naftiisa ninkii isweyneysay naftiisa ay la weynaato aw ikhtaala kibra xaraga kibra fii mishati socodkiisa ku xaraga kibra laqiya allah ilahay buu la kulmay wa caleyhi qadbaan ilah u araysan ikhtiyaal fii mashi waxaa weeyaan waa socodkii iyo xaragadii oo isqaadqaad ay ku jirto in dadka ka sareeyo oo dadka ka koreeyo oon lalaba hadli karin oon la salaami karin oo wax la weydiin karin oo aan taxaas o dhan isku arkaa waa iskibrinaya maano hebel ala hadlaysa xageed ka timid yaad aheed ah, salaantii iyo mxuu ahaa waxaaso dhan bu iska weynaysinaya waa isqaadqaadaya taas ilahay baa la kulma ilahay subxana watacala buu la kulma qadmaan ilah u cadhaysan ilahay qofka u cadhoodana inkaar baa ku dhacday kuwa qadabka iyo cadhada ay ku dhacday iyo lacanada daar bay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri naartii markuu la hadlaayey inamaa anta cadaabii ucadibu biki man ashaa dadka xadis soo socda dadka ilahay u carooda ayuu geliyaa saxiix weeye xadiidku qaala almusanifu raximahu llahu tacaala xadathana cabdlcaziiz bnu cabdillahi an cabdilcaziiz bn muxamedi an muxamed ibnu camr can abi salama can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi ma stakbara ma isma kibriinin man akala qofkii cunaa macahu maciisa ninkuu cunaa khaadimu khaadimkiisi khaadimkii iyo qofkii ushaqeynaya qofkii wax la cunaan qofkaa kibirku ma jiro dadka ma xaqirin oo labadii noocee kibirka kamid aheed oo qamdunaas dadka xaqiridoodaa qofka kuma jirto shaqaalahaadi kuu shaqeynayo oo gacanta kula gashada cuntada oo tan hebel kaale farxalo isla cuntaan ninkaa waxaa weeyaan waa ka fog yahay isweyneyn iyo inuu dad xaqirayo waa ka fog yahay Ah, mastakbara isma kibrinin man akala macahu qofku la cuna khaadimu khaadimkiisi qofkaa isma kibrinin inuu mutawaadic yahay in una liideynin dadka yaa muuqatay warakibe ximaara dameeraha bil aswaaqi iswaqa kufuula dameeraha yani gaadiid ka dhigta oo rarta rarta oo gaadiid ka dhigta bilswaqa iyo isaga oo alaabtiisa ku wato xaabadiisi ku wato weelashiisa ku wato ka gudan gudanayo kuwan kareetada wato sooma arkin alaabada ku raraayo ee dukaamaha ka qaadiy cidaa geyni dadka ayaguna isweynayn kuma jirto dantood bay dhaqanayaan iskibrin iyo maanaa dameer amankan gaadiidsad oo wax saaran iyo waxaa kuma jirto waxtaqala shaata neef adheera intuu dabrado faxalabaa lista waan soo sheegnay eh, ictiqaal dabarka ariga waa inaad halkaa un xagashaa ku duubto faxalaba hadeena lista kaana isagana nin arigiisa listanayo o iska weynaysiinayna waa inka inta badan loo daayaa oo la dhahaa ardaya lista inta badan ragga miyuu lista ariga ya waaba lagu qusla o meelaha qaar beeraha beeraha wareemagaale anaa <laughs> reer magaal ari ari yeeshay waxaa ka hadlaynaa baadiyaha way asalka ari iyo lo iyo geel hadii la dhaho dadkaa baadiyaha loo lag lagu kala bixi nin ah, reer magaal aho laakiin ilbax noqday dayib inta badan waa sidaas waxay moodayaan waxaan ragga aanan ku fiicnayn oo haweenka ay leeyihiin bay qaar umaleeyaan saas umaleeyaan kolley waa la kala duwan yaha meelaha qaar dhaqanka soomaalida isaaba kala duwanba isaaba kala duwan dayib xadiidku xasan weeyaan marka kibir ma aha isweyneyna maaha waa sharaf waxaan soo maray saaka nabiga alayh الsalaatu wasalaam markii gurigiisa uu jooga maxaa la yihi kaana fi mihnati ahlihi fi mihnati ahlihi gurigiisa yuu nabiga alayh salam shaqada reerka yuu qabsan jiray sharaf iyo karaamana ku lahaa salى اllahu alيh wasalam qal xadathna musa bn baxri qal xadathna cali bnu hashim bn baridin qal xadathna salixun bayaacu laksiya jamcu kisa dharka gadis laqabkiisa wey dhargaba can jadati ayaydiis asaga iyo ayaydiisba majhuulaan laba majhuul wey lama yaqaan wadalika xadis daciif sanad qaalad waxay tiri ra-aytu waxaan arkay caliyan cali bin abi aalib oo ishtaraa soo gatay tamran timir bidirhamin cali bin abi aalib oo markaa amiir lmuminiina yaa wuxuu soo gatay timir hal dirham buu kusoo gatay xoogow timira markaasuu faxamalo wuxuu ku xumbaartay o ku duubtay fi milxafati gu-is gu-is intuu ku xidhay buu ku duubtay faqultu lo waxaan ku yidhi bule qultu lo waxaan ku yidhi gabadhi baa saaleh ah, ah, jadadii faqultu lahu waxaan ku yidhi bay tiri aw qaala lahu rajulu nin baa ku yidhi axmilu canka maan kaa qaado yaa amiira almu'miniin amiira almu'miniin marka muslimiinta dhan mu hogaamiyo u yahay maan kaa qaado qaala wuxuu yidhi laa maya iga qaadi maysid abulciyaali caruurta ninka dhalay asagaa xaqu mudanoo xaq u leh an yaxmila inuu xumbaarto xaq isagaa loogu leeya inuu qaato alaabtiisa abulciyaali xaqu an yaxmila lciyaalihi caruurtiisa inuu qaado oo waxaas u qaado carruurtaada reerkaada uga soo adeegato adigaa lagaa rabaa marka wax dhibaata ana male waa nin madaxweyneah umada muslimiinta hogaamiya meelay joogaanba maca dalika suuqa intuu ka adeegto qaadanti xadidka daciif isnaad baa hada lakin cali radia allahu canhu fadligiisa iyo tawaaduciisa iyo mxuu ahaa siduunan waxba iska weynaysan jirin ummadda taa mashhuur macruuf oo la yaqaano weeyaan waa la garanaya kadalika alkhulafa khulafa rashidiin baa lamid a ah. abubakr sidiq radi allahu canhu markii baycadii dhacday oo khaliifatu rasuulilahi loo magacaabay yaa lalkaas oo suuqa dhex ordaayo oo badeecadii iyo wixiisi wata oo mshtar ahayn markaasa waa sidan ummadii dhan baa kusugaysa waase waa ogtihin bu ani carruurtaydi reerkeyna aan ku fil lahay haddaan danti caamkeed ufadhiisto reerkaygawe aminkii baa la yiri hawla gaara jira <clears throat> oo wixii ummadda maslaxadeeda iyo danaheeda guud uqumaaya isaguna waa in maarata la ogaado xaq weeyaan shareecaduna ay qarirtay qala xadathana cumar qala xadathana abi qala xadathana axmed sulayman qala xadathana abu isxaaqin can abi muslim alaqar xadathahu can abi saciidin alkhudriyi radi allahu abi hurayra radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalam can illaah nabiga alayh salaam wuxuu ka wariyay ilahay xadiis lqudsi wey qaala ilaahay wuxuu yihi alcizu izaari cizigu waa izaarkaygi walkibriyaau kibriyahuna ridaa'i wey faman naazacanii qofkii igula dooda cizi iyo kibriyaa bishayin wax kamida ah, minhuma labada cadabtu waan cadaabaya waa laba sifo ilahay uu leyahy subxaana wa tacaala sifat lcizi wa sifat lkibriya ilaahay baa ka sareeya ka qaalibsan ka koreeya wax kasta ilahay baa ka weyn subxaana wa tacaala marka qof isweyneyn kara ma jirto maxaa yeelay weynida mutlaqa ilahay baa iskale cizada mutlaqaana ilahay baa iskale kibriya iyo cadamo iyo weynana allah iskale subxana watacaala alkibriya gaayat lcadama wa tarafuc ayaa la yihahdaa korayn iyo weynan iyo weynaan mid meesha ugu dambaysa ayaa waxaa la yihahdaa alkibriya ayaa la yihahdaa ah, cizaduna waxaa weeyaan waa ilaahay eh, mxuaha eh, casiiznimadiisa iyo qaalibnimadiisa uu ka qaalibsan yahay makhluuq oo dhan ba ayaa ciza la yihahda lilahi alciza asaa iskale cizada mutlaqa saa iskale qofkii markay wala dooda midna waxaa lagu tilmaamay izaar midna waxaa lagu tahay rida ayaa lagu tilmaamay marka labadaasi lafdi macna ahaan baa loo isticmaala hadda macna ahaan baa loo isticmaalaya waa tii nabiga uu yihi alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi annaasu dithaar walansaaru shicaar marka dithaar iyo shicaarkaasi dharki caadiga kama hadlaynin rasuulka alayh الsalatu wasalaam waa tashbih walilahi mathalu lacla tilmaanta wanaagsanna ilahay baa iskale marka waxaa weeyaan labadaas wasfi ee kibriyaa iyo iyo ciziga waa min sifaat illahi laazima laba sifo ilahay laazim u ah weeyaan oo aan ka maarata ka furmaynin laa tafaku canhu subxana watacala aan ka baxaynin marka xadis saxiix weyaan qaala xadathana cali bnu xuja marka kibirka hadda makhluuqa markii la dhaho cay ku yahay hebel waa kibiraani lakin ilahay ammaan bay u tahay subxana wa tacaala maxaa yeele axad ilahay ka sareeya oo ka weyn oo ka qaalibsan oo ka maaratay qaahaarsan oo khalqigiisa iyo koonkiisa iyo maamulkiisa laloo la maamuli maba jirtaba marka ninaan waxba gacan ku haynin inuu isweynaysiiyo ilahay buu isku shabahay saa darteed bu ilahy le cadabtu waan cadaabaya qala الbخariyu raximah الlah xadathana cali bn xujrin qala xadathana ismaaciil qala xadathani abu rawaxa yazid bn abi ayham can اlhaytham bn malik طa'i qaala samictu nucmaan binu bashiir baan maqlo yaquulu leh cala mimbari mimbarka korkiisa isagoo saaran qaala wuxuu yihi ina lishaydaani shaydaanka waxaa usugnaaday masaaliya ayaa usugnaaday shabag wafukuukan iyo mxuu ahaa waxaa la yidhaahdo daman midda hore waxaa wey masaaliyadu waa waa shabagi marka wax la qabsanaya malayga iyo wax saas oo kale ah ubiga lagu tuurto shabaga lagu tuura soo qabanaya kana waxaa weeyaan waa waa dabinka wey fukuka jamcu fakin fakhu waa dabinka dabin waa bah la dhigi kabarayda iyo sagaarada iyo wixii saas oo kale ah yaa ku dhici ah, mid weynna waaba jiraa oo ugu imaanayso goodir iyo biciid iyo mxuu ahaa eh, garanuug iyo eh, eelo iyo cooley baryacad ah, adaa ugu imaan baa jirta ah, waxaas oo dhan haddi anaga waan soo gaarin lakin hadda way zuuleen maba jiraan maba jiraan ya yaa garanaya wage jiraan awley baricad maarate awley baricad ma taqana horta haye maarate goor ugu dambaysa lama yaqaano ya mada garanuugta iyadu waata meelahan quraca daaqayse baricad ma lahayaa ya waka sheekh xuseen wax ka yaqaana baadiya wa yarya ya hadee tu baricad ma horta way ka yar gaaban tahay garanuugta iyo eleelada way ka gaaban tahay laakiin aad ooma sii gaabno ah. ya gaabni laguma tilmaamo ya ay banki daaqdaay hmm. ayib taas marka waxaa weye fukuuqan fukuuqu waxaa weeye waa waa dabinka loo dhigo ugaadha ayaa fukuuq la dhahaa jamc fakin shaydaanki marka wuxuu leeyahay shabag buu leeyahay dadka ugu soo dhaca iyo dabanuu leeyahay waa waxyaalaha shahawaadka iyo shubahaadka iyo madaakiisha shaydaanka oo dad kasoo galay faraha badan ee midka ugu dhaca nasiibkiis midka ugu dhaca dadka qaar baa shahwatu nafsi shahwatulkalaam carabka qaar baa muxuha shahwatulfarjiga xaggiisa kuwa haysan oo shabaka shaydaanka xagga u ka geli dhinaca u ka geli kuwa xagga akliga iyo cuntada iyo dacaamka iyo xoolaha xoolaha dhankiisa indho iyo dhagaba aan lahayn xoolaba hadduu arko maaragtay dhankaasa shabagiisa oo ku dhaca qorfaa waswasada iyo caqiida xumada iyo xagga kaga dhaca qobaa fikirka iyo afkaarta alafkaar mxuha khabiitha yuu dhacaas yuu kaga dhacayo si xun buu ufikiraya cilmaani wuxuu noqonayaa zindiiqa qolaba meel buu ka geli shaydaanku marka midtii usoo gashaba isaga waxa wey banki subax waayo mid allana midku ka helo nasiibkiis waayo ilaa wuxuu weyn wax weyn ku dadaalo waa gaalnimada inuu qofki ushabag intu ku rido uu gaalayo diinta ka saaro taasaa ugu xoog badan waxaa ugu xiga tafriiqa iyo kala geynta ummadda la kala geeyo oo tawxiid lagu midaysan yahay iyo mujtamac isku xidhan iyo waxtasami bixablillaahidi inuu xarig kala geeyo taasaa yuu aad u jecel yahay iyadoona in shayaana qad yaisa marka laba shay w waa shirkigi iyo tafriqi ina shayaana qad yaisa an yacbuduhu lmusaluuna fi jaziirat alcarab shirki waa ka quustay walakin fi taxriishi baynahum sabart taxriishka waa isku dirka iyo khilaafka iyo ummadda inu isku taasu ku guulaystay marka madaakhilsha shaydaanka kutub baa laga qoray ibnu qayim raximah llahu kitaab buu ka qoray marka waa fara badan yihiin shaydaanku marka waxaasoo dhan waxa weeye shabagiisa u daadsan iyo fakhaas weyn ee mxuu ahaa dabinka ah wa ina masaaliya qaar marka kamiduhu sheegi doonaa way badan yihiin wa ina masaaliya shaydaan shaydaanka shabagiisiiyo wa fukuuqahu dabinkiisa waxaa kamida albataru qooq biancumillahi lagu qooqo xoolihii iyo madaxnimadii iyo maalkii iyo mansabkii ilahay dadka uu siiyey nicmada ilahay siiyey oo lagu qooqaba ribaadiyaha waad artay dadka biladanka odhan baa saas u badan markay abaar ku jiraan rafaasan yihiin waa asqaloocin markii laakiin barwaaqi nicmo la siiyo maaragtay waxaa weye dhibaato iyo munkar iyo xumaan baa la bilaabaya kalaa in alinsaana layadqaa an raahu istagnaadi wey insaanku waa qooqaya markuu arko xogow inuu iskugu yartoosan tahay xaaladda waa qooqaya marka albadaru biancumi illaahi waa waxay kamid tahay masaaliya shaydaan wa shabagii shaydaanka iyo dabinkiisi wey walfaqru faankana bicataa'illahi lagu faano ilahay cadiyadiisa iyo siismadiisa lagu faano oo dadka lagu maaratay lagu kibro oo lagu faantamo oo dadka kale lagu yaso lagu xaqiro walkibriyaau iyo isweyneyn calaa cibaadillaahi addoomaha ilahay korkooda laiska weynaysiiyo ayadana waxay kamid tahay shabakaadka shaydaanka uu leeyahay iyo dabinadiisu kamid yahay waitibaacu itibaacu lhawa hawa la raaco fi gayri daat illahi ilahay diintiisa loo jee daat illahi fi gayri xaq illahi iyo daacadii ilahay iyo diinti ilaahay hawa aan waafaqsaneen in lala imaado ilan hawada waa laba nooc mid waxaa jirta waafaqaysa wixii nabiga loo soo dhiibay aleyh الsalaatu wasalaam ah, laa yumin axadukum xata takuna hawaah tabican lima jitu lima jitu bihi marka midaa ayada lama diidana waxaa la diidanya itibaacu hawa fi gayri dat اllah ilahay daacadiisa iyo diintiisa wax khilaafsan in hawada qofka u jiido hawada ayada hawa caabudka afara'ayta man itakada ilaahaw hawaahudi weeyaano taasna waxay kamid tahay min xibaali shayطaani wa fuquqihi xasan mawquuf weeyaan mawquuf calaa man calaa annucmaan binu bashiir laakin hadalkan oo kale waa hadalada maaratay wataa mishkaat nubuwa admoodin kasoo baxay naam qala xadathana caliyu ibnu xujrin sacdiyu qala xadathana sufyaan can abi zinaad an lacraj an abi hurayra can nabiy sala la alay waslama qaal ixtajat iljanatu jannadii wanaaru naarti baa dooday dooda iyadaa tahay qaabka u hadleen siday tahay ku maraynaa waqaala sufyaan ayda iktasabat iljanatu jannadii waxaa murmay wanaaru naartii waa laba daarood oo midna daaro ahluljana weeyaan dadka wanaagsan mutaqiinta ucidda lilmutaqiin ba layihi midda kalena ucidda lilkaafiriin wey gaalada loo diyaariya waa naarta walciyadu billah qaalat inaaru naarti baa hadasho waxay tihi yalijuni waxaa igelaya aljabaaruuna kuwa maarata kibirka badan aljabaar jabaarka waxaa wey waa kibir ay ku jirto weliba yani jejebin dadkiibuu ku ciyaaray oo kibirkii intu ka batay ya nooc suldaa iyo awoodana waa leeyahayoo tiibuu marka dadka ku baabinaya mulugta iyo boqorada jabaabirada kuwaasaa iskale wayalijri waxaa galaan mutakabiruuna kuwa iskibriya kuwa iskibrinaya walow yana suldaba oo waxaa la sheegay alcaail mustakbir buu nabiga alayh salaam sheegay saddex qolo oo ilaahay una arki karin oo arkaynin oo una maaratay eh, dahiraynin oo naarta uu gelinayo waxaa kamid a ah, alcaail mustakbir baa kamid a ah. qof faqiiro waxbaba haysan haddana iskibrinaya haddana iskibrinaya ayib wa qaalat iljanatu jannadii baa waxay tira yaduna yarijuni ana waxaa i gala aducafaa kuwa ducafada ay gala ducafadu waa jamcu daciif daciifkuna waa dadka xaggiisa laga fiirinaya dadka yaa daciif u arka waqad yakunu cinda allahi cadiima ilahi agtiisa waa cadiim waa wen yahay qiimuu leeyahay sharaf iyo karaamuu leeyahay ilahi agtiisa marka waa ruba ashcatha aqbara dumratayn low aqsama cala allahi la bara waa dad ilaahay haday u dhaartaan oo ilaahay qabsadaan alla hadalkooduu maqli oo markaaba deen waxaa loo aqbali ducadoodii ama ha ahaata ducaa aleyh ama ducaa lahu waa loo aqbalaya dadka marka ducafada ah dadku laakiin ay liidaan oy dhahaan managa naga aamusi meeshan ha iyo hebel muxuu sheegi iyo ay iska liidaan hadday wax dalbaana aan laga aqbalaynin kuwaas laakiin xagg alla ku toosan kuwa waxaa jirta ducafana dadka agtooda ka ah ilahay agtiisana ducafo ka ah ayaa jirta a ah, dadka agtiisana qiimo kuma haystaan ti ilaahayna way ka tageen salaadba ma tukanayaan qaarkood waana dawarsan halkaasuu fadhiyaa salaad ma tukanayo ma cibaadaysanayo ma daacaysanayo qofka waxaa la rabaa markaska wax yaroowa ah ee dadka xaggooda aan ah wax weyn an u arkin makaan ahaan laakiin wuxuu ku fiican yahay daacada alla subxaanah watacala wixii loo abuuray kaasaa la ammaanayaa wayanujri waxaa ay galaan fuqaraa fuqarada gala qaala allahu tabaaraka wa tacala allah kala bixiye wuxuu yihi biljanati wuxuu ku yihi anti raxmati naxariistaydii baa tahay arxamu biki waxaan kugu naxariisan man ashaa qofkaa doono naxariistaydii ilahay naxariis sifadii sifaatkiisa kamida wey athar iyo raad bayna leedahay waxaa kamida jannada min athaari raxmat illahi wey fandur ilaa athaari raxmat illah athaarta raxmada roobkaasaa kamida jannadan iyo nimata nicmooyinka faraha badan ilahi uu bixinayo naxariistii alla uu lahaa raadkeedi iyo thamaradeed bay kamid ta min ashaa ninkaan doonaan kugu naxariisan oo ku gelinaya uma qaala linaar naarti wuxuu ku yidhi anti cadaabii baa taa ucadibu biki waxaan kugu cadaabi aan kugu naari man ashaa qofkaan doona walikuli waaxidatin mid kastaoo minkumaa labadiina kamida miluhaa buuxin baa korkayga ah inaan buuxiyo aan buuxinaya marka see lagu buuxin labadooda mid kamid ahoo makhluuqii mutaystay ay buuxin karaan ma jirto a naartana dadkii mutaystay way ka way ka badan tahay ka weyn tahay jannaduna dadkii maaragtay muuminiin tahay ee daacad ahaa ee mukalafiin tahay ilahay u takliifay way ka badan tahay see la yeeli marka naartii markay buuxsami weydo yadacu araxmaanu qadamahu fataqulu qadin qat marka hal min maziid hal min maziid ay ku hayso walciyaadu billah ayuu ilahi subxaana watacaala marka awoodeeda soo yareynaya oo uu saaraya qumadiisa subxaana watacaala jannadana dad horla loo abuuri dad hor leh iyo ilahi intuu abuuri ku buuxinaya xadiidku saxiix weeyaan marka shaahidku waa kibirka iyo waxa lagu mutaysto oo naar ah xadahna isxaaq qal xadathna maxamed bn fudayl qal xadathna lwalid bn jumeycin can abi salma bn cabdiraxman qaala lam yakun asxaabu rasuuli illah saxaabada nabiga alayh salaam maynan ahayn mutaxaziqiina kuwa isgooni yeela walaa mutamaawitiina kuwa isasakaraadiy oo nafda iska qaada wa kaanuu yatanaashaduuna ayay hayaan kuwo gabya oo ashicra shicir fii majaalisihim meelahay fadhiyaan wayadkuruuna amra jaahiliyatihim jaahiliyadooda amarka iyoxoodii iyo xaaladoodii way sheekaysan jireen way ka sheekaysan jireen fa idaa uriida axaduhu midko axadun mid haddii lala doono minhum kamida calaa shayin wax min amrillahi ilaahay awaamirtiisa kamida oo diinta ilaahay iyo awaamirtiisa haddii ayaga laga doono inay sameeyaan ama shareecadii difaaceedii laga doono daarad waxaa wareegeysay xamaaliiqu caynayhi labadiisa indhood galkooda ayaa yaa yaa yaa gadoomayey kaanamaa majnun kaanahu majnun in waaliya mudaaba marka waxa wey xadiidka saxaabada nabiga la tilmaamaya sifaat bay lahaayeen saxaabadu sifaadkooda waxaa kamid ah fursaanun fi nahaari ruhbaanun fi leyl maalintiina waxaa dad fursaana oo camalkooda iyo shaqadooda iyo jihaadka iyo difaaca iyo awaamirta shareecada amr nahy an tacliimta waxbarida umuurahaas u taagnaayeen rag kartile bay ahaayeen haddii habeen la gaadhana ilintaa ka socon jirtay oo ilaahay subxaana watacaala bay hor istaagi jireen salaatuleilka cibaadada qiraatul aanka daacada wanaagga ayay ku mashquulsanaan jireen marka saxaabadu maynan ahayn mutaa kuwa mutamayiziina can innaas raaficiin can innaas dadka iska koryeela oo annaga saxaabaan nahay sifatu nubuwa waxaan leenahay sifatu suxba suxbadii iyo saaxiibnimadii ay nabiga ka heleen calayh salaam iyo sharafteedii intay la weynaato taabiciintii dadki ay soo gaareen dad iska sooca oo gaar u shira oo gaar u fadhiista oo dadka kale meel fogaada dhaha maynan ahayn dad waxay ahaayeen mutawaadiciina dadku dhex jiray ahaayeen ah, mutaxasiqiin maynan ahayn haddana yaynan iskibrinin oo dadka ku dhex jiraane maynan ahayn walaa mutamaawitiina maynan ahayn dad maaragtay nafta iska qaada oo hoos isku dhiga oo cagajiida oo madaxa fooreriyaan maynan ahayn mutawaadiciin yadhuruuna tawaaduc tawaaduc muujinaya mutawaadic waa la rabaa inaada martabadaada iyo mansiladaada iska korraysiinin ee maanan ahayn dad yani talaawudku waxa weeyaan inuu qofku maaratay muuqaalkiisii uu aad iyo aad hoos iskugu dhigo oo tawaaduc zaa'ida muujiyo oo zuhdi muujiyo oo arrimahaasa waxaa la dhahaa tamaawud baa la dhahaa tamaawit baa la dhahaa xataa cumar radi allahu canhu wa ardaa aad buu u nici jiray waana diri jiray arrinta ayada oo nin wuxuu soo maray salaad tukanaayo oo luqunta raariciyey bu soo maray nin salaad tukanaayo oo madaxa la raariciyey ood isku maaratay khushuucinayo daahirkii kaas yaa saaxib araqaba irfac ra'sak a ah, ninkan qoorta lalminayo madaxa kor qaad bu a ah, undur maxala sujuudik meesha sujuudda u fiiri a ah, degalka halalmin maqdirinine meesha sujuudda halkaan fiiri baa lagu yiri a leanna alkhushuucu fi lqulub walaysa alkhushuucu fi riqaab khushuucdu waa qalbiga ee luqunta maaha soo mart markaad socoto inaad dhulka kujido madaxaasaad tiraahdo oo shaqadaada qabsan weydo oo dadka markaad la hadlaysa hadal sakaraad aad ku hadasho oo la dhoo kan maaratay oo khadarkii la sheegay ya sax maaha oo dadku ay maaratay kaaba cabsadaan waxaa la rabaa nin xayawiyele waa soo maray sifadii nabiga alayh salam fi shamail maxamadiya idaa mashaa takafaca takafuan fi riwaaya taqalaca tabehen ataqaluc watakafu waa xayawiya fi lmashi socodka nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo socodkiisa sida uu ahaa socod nool bu ahaa hadduu idaa nadar nadara kula iltafatat jamiica markuu fiirinaayo si yani nool bu u fiirin jiray sala allah alay ali wasalam hadalkiisa hadal wuxuu ahaa waadixa oo cad bu ahaayo la fahmayo yafhamu yacudu lcaad marka waxaa weeyaan macnaha waa sidaa waaye masalada khushuucda ku saabsan ma aha fima dadka qaar say umalaynayaan maaha say umalaynayaan maaha in qofku maarata walidalika waxaa tuhumada inta badan waa tilmaamo badan iyo mahmaayo fara badan oo wadaadaha dusha laga saara soo ma garanaysaan ya oo xagga dhaliisha iyo xagga daciifnimada iyo xagga jileeca iyo xagga tabardarada dhinacaw lala aadayo waa dadkii marka diinta xumaarsanaa asuusha ay ku abtirsanayaanna waxaa weeyaan xamzata xamza ibn cabdilmualib alasad iyo raggii ahaa raggaas cali bin abi aalib saxaabatu rasulilah jamiican raggaasi ay ku abtirsanayaan shareecada dadka xumbaaray sidaasay ahaayeen fardaha iyo mxuu ahaa quwada iyo nashaadka iyo waxtarka iyo kartida intaba way lahaayeen marka saxaabada nabiga sidaas ahayano dad issasaaro oo ismuujiyo oo dadka iska weynaysana maynan ahayn dad isliido oo tacbaan iska dhigana mayna ahayn wa kaanuu yatalaashaduuna shicr mararka qaarkood waxaa la yidhaahdo e, umsiya iyo xogow in maaratay iska sheekaysto way ku jirtaa oo xaalad kastaba laguma jiraayo nooc ka aaba iyo murug iyo walbahaar iyo xusni laguma jiraayo taaratan wa taara mararka qaar inti meel iska fadhiisto xadaa'iq iyo meelo beero iyo doog iyo meelo la iska tago gabayga la isdhaafsado gabayga lasdhaafsado sharaabka la cabo la sheekaysto qisas iyo taarikh laga sheekaysto wax la isweydiiyo waa ku jirta a waa nooc fukahaa waa nooc maaragtay eh, nafta oo la gelinaayo eh, noolal cusub lagu gelinayo nafta ay nashaad la gelinayo weyaan taaratan wa taara saxaabada marka way shicirka iyo gabayga kuba gabayayo kala dhegeysanay kakala gabay usutuunayo lakin gabayga waa inuu noqdo gabay aan qofna caayaynin lagu caayaynin wax quluwi oo la socdana aan jirin iyo kadbadbadin iska caadi ahoo sida hadalka caadiga ah xasano xasan waa qabiix qabiix bay dhahaan shicirku ki sida hadalka caadiga ah weeyaan wax dhibaato ah mala way samayn jireen saxaabada nabiga wayadkuruuna amra jaahiliyati bay ka sheekaysan jireen wixii ay soo mareen ah foolxumo jaahiliyadaha asnaamta ay caabudi jireen oo mid baa sanamkiisi sanamkii baa ka dhumi reer dhan baa sanadkood dhumay markaasa la raadin sanamkii baa naga dhumay ilahay baa naga dhumay yaa la raadin qaar baa intay soo aruuriyaan timir bay markay gaajoodaan in kacun ilah bay leeyahy markay gaajoodaan in baa laga goosa markaasa dib loo malaas haddana ebel baa laga dhigay marka dambe kubaa carro intuu malaa kuuso markuu wuxuu caabudo waa ilaahay uu kasoo fogaado ayuu neef aliha ah korka kaga lisi markuu kuusto oo murmurcood noqdo ayuu u sujuudi foolxumadan maxaa ugu watay baa le markaas qosol loo dhaci oo la qosli nabigana waa ku muusoonay sala allahu aleyh waali wasalam war waxaa markaas samaynaynay caqligeena xaggee jiray ayaa laleeyahay wayadkuruuna ilaahay nicmaduu siiyeyna weeyaan oo tawxiidba ugu bedelay oo islaamnimada ugu bedelay oo fidrada saliimada iyo caqliga saxdaaba ilahay ugu bedelay oo waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan ama binicmati rabbika xadii bay soo geli saas soo gelaysaa fa idaa uriida axadun midkood minhum markii lala doco shay wax haddii laga doono ama lala doono min amrillahi kamida diinta difaaceeda ama waxutarkeeda daarad xamaariiqu caynayhi xamaariqi waxaa la dhahaa waa indhaha marka indhakuulka iyo la marsado meesha indhakuulka ka muuqda ayaa xamaariq la dhahaa isha xirimteeda hoosta xaggana hoose isha xagga yeelan jirta intaa yar ee liilankaa intaasaa cayr kaba cayr yeelan jirta yani qofka indhuhu cadaynaya ha aduu cadeyn banaanka usoo baxaysa daarad waxaa wareegi oo meesheeda inti ka baxdo banaanka markaa isha usoo baxdo meesha ayadeeda xamaaliqdaheedna saasay isku gadinaysaa marka ibnihii bay cayr ka bixinayaan kaana waxaad moodaa majnuun ayaad moodaa qof waalan baad moodaa sida diinta ilahay loogu dhawaaday waa indhuhu suufka bixinaya gal ka bixinaya waxaa weeya diinta difaaceeda iyo shareecada ilaalinteeda iyo awaamirta ilahay fulinteeda dadkaasay ahaayeen xasan weeye xadiidku qaala almusanifu raximah llah xadathana muxamedu ibn lmuhana alcanazi abu muusa xadathana cabdulwahaab athaqafi qaal xadathana hishaam can muxamed xasaanki weeyaan can maxamed ibn siriin can abi hurayra soo maha can abi hurayrata ana rajula nin nabiya nabiga u yimid alayh salam wa kaana jamiila nin quruxsan buu ahaa ninkaas suur ahaan waa quruxsanaa faqaala wuxuu yihi ninkii xubiba ilaya aljamaal nabi allah waxaa la jeclaysiiyey xubiba ilaya aljamaalu quruxda la jeclaysiiyey wa ucditu waana laysiiyey maatana waxaad aragto anoo quruxdan ilaahay siiye o ii abuuray yo haddana quruxda iyo isqurxinta ayaa laysii jeclaysiiyey xataa maa uxibu maba jecli xataa an yafuuqanii inuu iga kor maro axadun qofna ima qaala inuu yihi bishiraaki naclin kab shiraageed indhalfareeda sulka meesha la geliyo wa ima qaala inuu yihi bishiscin yani yeelmo axmara guduudan xataa yeelmo guduudan oo kaba soo baxay oo yeelmo guduudan lagu dhajiyo oo cusub oo yeelmahaas lagu yaqaano xataa in laga korm laga hormaro ma jecli yani wixii markaa soo baxo oo dhalaali oo quruxsanma in aniga u horeeyo ayaan jeclahay alkibru dak ma kibri kibir ba arrinkaas arrinkaa kibir miya qaala nabig wuxuu yihi laa maya walaakina alkibra kibirku min batni lxaqi xaqa oo la inkiro la diido weeyo la radiyo waqabada naasi naasa iyo dadka oo la xaqiro xaqa oo la diido oo la inkiro laga santaago iyo dadka oo la xaqiro wey oka saxiix wey xadiid qala xadathana maxamed bnu salaamin abarana cabdullahi bn mubaarak an maxamed bn cajlan an camr bn shucayb an abihi an jadihi an nabiy sala la alay wasalam qaala yuxsharu lmutakabiruun kuwa iskibriye waxaa lasoo kulmin doonaa yowma alqiyama maalinta qiyaamo amhaala dhari xaalay yihiin quraanjo oo kale fi suurati rijaali rag suuradiisna leh quraanjad bini aadam bini aadam waa bini aadam intii bini aadam uu lahaa o dhan way leeyihiin indhihii lugihii wixii waa leeyihiin waa wax yanyan oo quraanjo lagu tumanaya yashaahum dhullu dulli baa daboolaya min kuli makaani meel walbaba meel walba dulli baa ka dabooli kuba madaxa kaga istaagi kubaa lugta ku dhufani marka dulligii iyo ihaanadii yaa meel walba ka dabooshay quraanjay noqdeen dadki yusaaquuna ilaa waxaa loo kaxayni ilaa sijnin xabis min jahanama jahanama ka ahaaday oo yusamaa lagu magacaabo bolas la yirahdo bolas xabis bolas la yirahdo ayaa lagu maarata loo kaxaynaya inaga boolis baa mesha dadka lagu kuwa dadka xerdaba boolis baa dhaha boolis marka xabis baa jira la yidhaahdo boolis la yidhaahdo a tacluuhum waxaa ka kor noqonaysa xabiskaas naarulanyaar naaraha naartoodi yani naarihii kale oo dhan ba isagaa been yiri oo ka kulul oo ka cadaabsan naaru anyaar baa marka lagu bixiy naaraha naartoodi wayusqawna waa la waraabinaya kuwaa gala min cusaarati ahli naar ehlu naarka mililkooda mililka iyo waxaa dhiiga iyo markii dee naarta la geliyo ka imaanaya dhiid iyo dhacaan iyo milil ah diinat alkhabaal iyo kabaal diinat alkhabaalka diinat alkhabaalkuna waxaa weeyaan waa cusaarada laftirkeeda waa lagu fasiraa waxaa ka lagu fasiraa maa yasilu min furuuji zunaat kuwa zunaada ah ee raggii haweenka ee macsiyada iyo zinada ku dhaca farjigooda ya waxaa kasoo daadanaya manax iyo milil waxaasaa la cabsinaya kuwa noocana ee iskibriya kuwaasaa la siinaya marka waa jazaa wifaaqan markay isweyneeyeen oo meel ayna gaadhsiisneen iyo martaba aynan ahayn iyo sifo ilaahay uu lahaa ay isku muujiyeen oo dadka iska sarraysiiyeen xaqana diideen yaa waxaa loogu maarata jaaziyey binaqiidi qasdihim waxay raadinayaan cagsigiis oo ah inay noqdaan quraanjo yar yar oo dulli ah oo lagu tubanayo tana marka waa jazaan wifaaqan waay xadiidku xasan weeyaan qaala baabun man intasara min dulmihi qofka dulmigiisa iyo gardarada lagu la gardarraystay ee la dulmiyey ka argoosta oo aan waxba xadgudbine inti la yidhi ama lagu sameeyey un ka goosta waxba qofka asaga ah dushiisa ma aha maa caleyhi min sabiil waxba looma haysto qofka asaga ee qofka dadka dulmiya xadgudubka la yimid ma la hayst xadathana ibrahim bnu muusa qaal akbarana ibn abi zaid qaal akbarana abi can khalid bnu salma an ilbahiy an ilbahiy can curwa bahiyadu waa waa laqab iyo naanays weeyaan cabdullahi baa la dhahaa mawla muscab ibnu zubayr mawla muscab ibnu zubayr marka qaala wuxuu yihi bahiyigaasi can curwa isagoo ka warinaya can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala lahaa wuxuu ku yidhi caaisha dunaki a waa waxaa weeyaan waa waa iqra dunaki ilzam iska celi waay fantasili argoso iska celi oo argosu ku yidhi zaynaba waa inoo imaan doona zaynaba afxumaysay gurigeeda kusoo doonatay oo nabiga alay slam haweenkii uu qabay weeyaan oo kiiradii iyo wixii masairka la dhihi jiray rag haween o dhan lagu yaqaan yaa qabsanays mararka qaarkood marka waxaba lisqabsan nabiga agtiisaba lasku lasku afdhaafi lasku afdhaafi nabiga alayh salaatu wasalaam marka waa dhegaysani tii markaa xishootaa ee laga xishoon waayey ayuu nabiga alayh salam leyahy ma iska celis iska reeb waa ku dayn weyday aamiska kugu dayn weyday dunaki fantasiri marka daawa imaan hadi daawa imaani haddii uun jacda ku hayso od kudhedhi ad ku dhex dhimanaysaa haddaad ku dhex dhimato oo maanta waa ku haysa a ah, wax ka sheegi intaad ku kuhaysa weenka laisla qabo oo cuqdadaad isgeliso waxaa dhaanta faraha ka qaad markaa ti isbuura saaraysay ti isbuura saaraysay inay carada riiqi oo dhulkao dhan ay haysata iska dhigaysay waxaa laga meel in in maarata meel la saaraa dhici karte marka dib deena ayna hadal dambaba ayna maqal duna kifantasiri iska celiyo ka argooso ayuu nabiga alayh salaam yihi saxiix wey ayb qال xdثna الحkم بن ناaفع qال أخبرna شhعyب بن أbي حمزة عن الزهري qال أخبرnي محمد بن cبدالرحمن بن xاrث بن هiشhام أنa cاaشha رضي الله عنها qاaلت أرسلa أزواaج النبي haweenkii nabiga alay slam baa shir intay ufadhiisteen caaisha kuma jirto yaa waxay soo dirsadeen faatimata faatimaay soo dirsadeen azahra ila nabiy nabiga alayh salam gabadhiisi faatima naga jeclaa gabadhan unbu warka maqribay dheheen ila nabiy usoo dirsadeen alayhi salaam faista'danad nabiga nagala hadal gabadha caaisha ah maarata cadaaladana noo sameeyo ayalada faista'danat faaduma idoo weydiisatay wanabiyu nabiguna calayh salaam maca caaishata radia allahu canha fii mirdihaa caaishuuba guriga la joogo habeenkeedi kalkeedii wey fii mirdihaa maradeedii iyo gogosheedii ayuu kula jiraa faadina lahaa waa u imay soo gal buu yihi waa gabadhiisii fadakhalad waa soo gashay faqaalad waxay tihi faaduma ina aswaajaka nabi allow haweenkaadii yaa arsalnani isoo diray yasalnaka waxayna ku weydiisanayaan o codsanayaan alcadla cadaalad fii beyti abi quxaafa fii binti abi quxaafa gabadha ina abi quxaafa abubakr abubakr baa ka dhow abubakr baa ka dhowaa abi quxaafa waa awowi marka waa wa waa ku yar waa ku qaloocinayaan aabaheeda abubakr sidiiq oo ahaa afdal naasi eh, fi hadi umma bacda nabiyiha ummadda nabigeeda kadib ninka ugu fadli badnaaha yaa dhalay a marka ila abubakr inay dhahaa inay dhahaan yay ka leexiyeen oo in abu qaxaaf isagaba saxaabi bu ahaa waa quxaafi awogood ah saxaabi bu ahaa radi allahu canhu ardaa laakiin yaa ka fadli badan wiilkiisa abubakra marka inaad uqaxaafay rabaan inaad cadaalad u samayso ood waa wax markaa uu nabiga waxba ka qaban karin alayh salaam bay raadinayaan oo saxaabadii nabiga alayh salaam ba waxay sameyn markii nabiga ay rabaan inay hadiye iyo caano iyo wax u geeyaan habeenka caaisha la fiirsanayaan habeenka caaisha marka waxaa iskugu imaani meeshaas alaab baa iskugu imaani diba marka ay leeyihin cadaaladda iyo halnaloo sameeyo fa fa faqaalat faqaala nabiga alayh salam ba wuxuu yidhi ey bunayatu gabadhaydiyey alasti tuxibiina miyaadan jeclan ma uib waxaan jecla qofkaan jecla ma jecesha maxabadu waa shay qalbi ah oon laiska ilaalin karin oo qulubta ku jira waay ah, lama awoodda qofka way ka koraysaaba xadis daciifa soo arooray inuu nabiga allahuma hada maa amlik falaa taakudni ma mima laa amli mima tamliku walaa amlik marka maxabada iyo jeceelka caruurtaada aad jeceshahay baa aad dhashay adiga ad dhashay iyoaba dee isku meel ku joogeen xagga qalbiga iyo maxabada warkaa taas waa gaar laakiin daahirkaasi iyo cadaaladaasi muuqasha ee awoodda qofka iyo takliifkiisa ku jirta hadday noqoto nafaqadii iyo masruufkii iyo maskankii iyo mabiidkii iyo hoyashadii iyo arrimahaas oo dhan nabiga aleyh salaatu wasalaam asagoo laga koryeelolya middaa rabtana waa iska fogey middaa rabtana waa soo dhawaysan ayuu haddana nabiga alay slam ilaa sakaraadkii uu ka gaadhay xanuunkiisii ayuu cadaalad u samayn jiray sala allah alay ali wasalam marka eh, qaalad marka ma jeceshaha qofkaan jecelahay qaalad balaa bay tiri ah qaala nabig wuxuu yihi faaxibi haadii midna jeclow bu yiri inuu wuxuu rabaa ah, faaduma ay marka warka xaqiiqadiisa ay loo sheego maxaba haddii la dhao nabiga alay slam waxa ugu jecla haweenkiisa caaisha radia allahu canha ardaha marki de khadiijo laga soo tago khadiijuu ka jeclaa oo caruur u dhashay oo garab istaagtay lakin khadiijai caaisha isma soo gaarin isma soo gaarin iyadoo maarata caaisha oo ilma caruur ah ayayba qabla alhijra aatay dhimatay khadiija radia allahu canha faqaamad markaas iska kacday faaduma fakharajat baxday faxadathatu haweenkii oo ka war sugaaye yay u sheegtay oo ku tiri sidaasaan wadaa dib dambe arrinta faqulna waxaase waxay ku dhaheen maa aknayti nagamaanan soo deeqin cannaa xagga anaga shayan waxaan kuu dirsanay jawaabaan ku kaaftoonoon ku daawoowno noomaadan keenina farjici ku noqo ilahi naga ku noqo oo warkii ku celi qaarad waxay tihi wallahi baan ku dhaartay laa ukalimu inaan la hadlaynin nabiga alayh salaam fiihaa caaisha xaggeeda abadan weligeoo dambe inaanan kala hadlaynin warka meeshuu ku biyashubtay baan ogaaday xaqiiqadiisa iyo nabiga aleyhi salaatu wasalaam wararka inuuna ogoleyn oon rabin waxay raadinayaan de wa waxaa weeyaan uu nabiga alayh salam awoodiisaba ka baxsan fa arsalna zaynaba zaynab bay direen zawja nabiy sala allah alay wasalam zaynab baa lasoo diray waa gabadhan waxay ahayd caaisha la tartanta a iyadaaba qaswat ifki waa ka dhihi jirta wakaanat tusaawimin ti ila tartantay ahayd nabiga haweenkiisa zaynab binti jaxsh radia allahu canha o nabigana alayhi salaatu wasalaam qaraabay ahaayeeno nabiga eedadiis ayaa zaynabadan dhashay waana gabadh qiimo badan oo gabdhaha nabiga hawsaska qiimanaayeen ayagu waxyaala khasaail ay laheed khasaail gaara ah ayay laheedoo ay kamid tahay an allaha ya ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu oga nikaxay nabiga mswat oga nikaaxay ah, zawajnaakaha baa lagu guuriyey ayb fa fa arsalna zaynab bay soo direen zawja nabi sal slam fastaadanat markaasay idan weydiisatay nabiga ma soo gala faadina laha waa u idma soo gal faqaalat lo waxay ku tiri dalik arrinkii bay kala hadashay haweenkaa soo dirsaday cadaalad noo samey anaga gabadhan intii kumana kaaftoomine waqacad waxay ku dhacday bay leeda caaisha fiya anigii zaynabu zaynaba anigi ku dhacday tasubun iyada caaisho ah, nabiga inay usheegato uma raba iska laabateen anigii un bay ii taanataanaysay oo waxay iga badisay tasubuni fatafiqtu waxaan guda galay anduru inaan fiirinayo oon saan u fiirinayo xataa halyadan hal yadanu bal inuu ii ogolaada li aniga li aniga annabiyu nabiga alayh salaam nabiga inuu ii ogolaado jawaab gurigeediiba gurigeygiiba imaatay islaantan nabigana waana ag joogaa inuu ii ogol inaan u jawaabo nabigaan ka warsugayaa oon ishaare kaka rabaa inuu arrintaa raalli ka yahay in kale yaan ka sugayaa falama zdar kama zuulin inaan sugi xataa caraftu ilaa aan ka garto ana nabiy sal slam laa yakrahu inuu nacin hadda an antasira inaan aara goosto inaan aar goosto oon iska celiyo ayaan ogaaday nabigu inun hadda uunan waxba dhibaataa u arkin fawaqactu markaasaan waxaan ku dhacay bizaynaba zaynabaan ku dhacay yani waan canaantay oo waan caayo waxbaan ka sheegay falam anshab muddo yarba iguma qaadaninba inta iyada hadlaysa aniga markaan hadlayba muddo yarba maynasi taagnaanin lam anshab maana nagaanin an adkantuhaa inaan maaragtay aan baabi'iyo tirtiray halabatan xaalaale halabatan tirtirid iyo adkaansho halabatan adkaansho adkantuhaa waxaa weeyaan macnaha yani waan zuuliyey oo waan tirtiray oo kale ka dhigan tahay xataa ah, yudkina fi lardi wey xataa ah, adqantuhaa ilaa aan maarata ka gooyey oon kasoo afjaray galabatan qaalib noqosho aan ka qaalib noqday ayaa maaratay kusoo afjaray kusoo afjaray ka qaalib noqday fatabasama rasuulullah yani riwaayo kale xataa ra'aytu waqad yabisa riiquhaa bay tiri waxaan arkay isla markiiba muddo yarba ayadoo candhaf candhufteeda engegtayba zaynabo candhufta soo celin la hadalka soo celin la oo candhufta ku gudhay ayaan arkay bay tiri oo oh, la aamusiyey fatabasama rasuulu lahi sal slam uma qaal nabiga intuu muusaday wuxuu yihi amaa inahaa caaisha ibnatu abi weeyaan ayagu maxay dheheen ya ah, waxay ka wadeen marka waa meel kale u saaray odayga xaafaha baad kasoo jeedaa ka waden abubakar ka taqeeneen fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa iyo kartidiisa yaa dhalay way ku banaan tahay wey way ku banaan tahay ah, saas way macnaha nabiga aleyh salatu salaam saxiix marka waxba kalamayna samaynana gurigeedii lagu soo weeraray ayaa isdifaacday baabu lmuwaasaati fi sanati walmajaaca almuwaasaat in laisgargaaro mucaawana in laisgargaaro fi sanati sana abaara markay dhacdo walmajaaca gaajo iyo muxuu ahaa baahina ay dhacdo xilligaasi in laisku gurmado abaaraa dhacay gaajaa dhacday dhibaatada dhacday gurmad baa loo baahaya muslimiinta inta waxaysata inay inta kale ugurmadaan madaxda iyo dadka mas-uuliyiinta marka aana ay hogaanka ay la wareegaan oo ay arrintaa u istaagaan xadathana mxamed bn muhana qal xadathana xamad bn bashir aljahdami qala xadathana cumaarat almacwali qala xadathana mxamed bn sirin can abi hurayrata qaal yakunu fi aakhiri zamaan aakhir zamaan waxaa ahaan doona majaaca gaajaa imaan doonta man adrakatu qofkii majaacada iyo gaajadaa soo haleesha falaa yacdilana yuuna la simin bilakbaadi ljaayica beerkan gaajaysan yaa waxba lala simin qof baahan oo gaajaysan iyo dad kale yaan la simin Ah, dadka gaajaysa waa lala doono oo gaajada dadka hala tiro oo gaajo baktinin saas wey macnaha ila abaara hadday dhaca dadka waxun baa ku kala dambeeya qaar baa iska roor oo abaartaba aan aad usaamaynin qaarna markaaba muddo maalmo yarba way soo ridanaysaa way soo ridanaysaa oo hadda maradkan hadda karooraha iyo cudurkan iyo mxuu ahaa wabahan hadda socda dad badan oo waxaa jirta waad ogeeden waagihii dhaweyta weliba xaaladdu ay sii adkaatay dad baa khadka ka baxay oo duruuftooda aad iyo aad u adkaatay dhulka caloosha saaray a ah, marka falaa yacdilana qofkii adrakat ay soo gaadha abaaraha noocaasa iyo musiibada noocaas oo kalea laa yacdilana qof yuu la simin bilakbaadiljaaya aloosha gaajaysan iyaan qofna lala simin oo laga leexanine ha la gaadho daciifulisnaad ninkaas jahdamiga ah ee la yihaahdo xamaad binu bashiir ninkaasaa majhuul ah reer ansaareed nimankii qiimaha badnaa aws khasar jahaa magacaana ilahay baa u bixiyey ansaara markii islaamka u gargaareen yaa loo bixiyey qaalad waxay ansaar tiri qawskaasi linabiyi ba salam waxay ku dhaheen iqsim baynana anaga iyo noo qaybi wa bayna ikhwaanina walaalahana muhaajiriina annakhiila nakhiila beelaha timirta ah, rasumaalka ay haystaan waxa ugu qaalisan ugu qiimo badan bu ahaa timirta sanadkii mar baxda beerahan timirta an haysano an walaalaha noo imaaday muhaajiriinta ee diinta ayna midaysay noo qaybina bay allow ayagana fuqara iska fadhiya noqon maayo anagana xoolo ma yeelanayne qaala wuxuu yihi laa maya waa ka diiday maxaa yeelay waxbaa imaan doona futuuxaad baa dhici doona shaam iyo ciraaq ardu wax badan baas furan doona dadkan marka mumtalikaadkoodii usuushoodii dhulkoodii in hadda la qaybsado waa ka diiday nabiga aleyh isalaatu wasalaam baahidan muddo yar weeye kadib waa laga bixi doonaa asuushoodii iyo rasumaalkoodi inaan laga qaadanin faqaaluu waxay dhaheen takfuna almamauna takfuna waxaad naga kaafinaysaan oo naga kaafinaya almauna shaqada shaqada inaga kaafin iyo culayska beerti shaqaday qabsan xoogooda maali nushriukum fi thamara himaarta iyo midhahana shirkaan ku noqonayna wayna wadaajinayna qaaluu muhaajiriin waxay dhaheen samicnaa waadacna oo xilligaas masug sugi karaane shaqada beertaa nagala shaqaystaano ayagana marka waxa qaataan anagana wixii kale aan qaadano samicnaa maqalay waatacnaa yeelay ayay ku dheheen oo way soo dhaweeyeen muhaajiriin ridwaan llahi calayhim jamiican xadiidku saxiix weeyaan marka muwaasaadka iyo isxidhiidhinta iyo sida ay saxaabada nabiga ahaayeen ila heerka ansaaru rasuulilah ay gaarsiisnaayeen ayaa markaa lagu sheegaya qur-aanka kariimka ilahay ku cadday waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun dad liibaanan yihiin baa la sheegay qaala xadathana asbiq bn farajin abarana ibn wahabin qaala akhbarana yunus bn shihaabin ana saaliman akhbarahu ana cabdاllahi bn cumar akhbarahu ana cumar bn khadaab radi allahu canhu qaal caama ramaada sanadkii dambaska sanata tisci tamaaniya wa sit tamaaniyata cashar sanata tamaaniyata sideed iyo toban hijrada markay ahayd oo cumar bn khadaab oo amiir lmuminiin ahaa yaa waxaa dhacday abaar daran abaar daran baa dhacday oo cirkii uu madoobaaday oo dhulkii uu madoobaaday oo dildilaacay oo siga madow ood moodo dambas ayaa kici geedihii o dhan ba wada madoobaaday dadka jirkiisiibaa dambas moodaa in lagu daadiyo madowa iyo dhafoor dhafoorxumada iyo busaarada ka muuqata markaasaa waxaa loo bixiyey caamu ramaada ilan sanad walbaa magac buu leeyahay hadday barwaaqa iyo nicmo tahay magac waa loo bixin abaara hadday tahay hadday colaad tahay hadday cudurro dhacaan magac baa lag la bixinaya ayib sanadkaa marka waxaa la magac baxay sanadkii dambaska sideed iyo tobanka hijrada wa kaanat sanatan sanad bay ahayd shadiidatan daran oo mulima a ah, aad iyo aad dadka uxanuujisay oo dhibaato badan oo shadiid baa la wadaa yani e, e, e, mxu alcaam lmulim ama sana mulima yani waa sanad isagoo kale aan la arkin oo markaa soo degay waay ah, naazilah shadiidatan daran oo mulimatan oo aad iyo aad usii daran bacdama اجtahada cmaru cmar radi allahu canhu qaaladaasi ku xidhanta qaala cumar wuxuu yihi sanadka asagaa bacdama اجtahada cumar markuu dadaalay kadib fi imdaadi اacraab acraabtii dadka reer baadiyaha markaa abaar baadiyaha u daran dadka ayaga xoolahooda ay roobka iyo biyaha iyo cawska iyo doog ku noolaayeen haddii wixii la waayo xooli waa fadhiisana baaba'ayan bacdama اجtahada markuu dadaalay cumaru fi imdaadi اacraab dadkii reer baadiyaha inuu taakuleeyo oo gurmad ufidiyo bili bili geel oo uu u gurmado walqamxi galey la siiyo wazayti saliid min alaryaafi laga soo gurayo dhulka beeraha iyo dooxada leh ee aryaafta iyo laga soo guri kullihaa dhammaantood dhulkii marka wadanku waa kala duwan yaha dhulna waa dhul xoolaleeya dadna dad beeraleey oo kayd lah oo raashin haysta oo wax u dadambeeya wey kuwii marka asxaabu aryaafkaha ah, waxaa laga soo guraya raashinkii iyo saliidii iyo wixi baa laga soo guraya wixii geeli xoola loo samayn karna waa la isku day xataa balaxat ilaryaafu balaxad waxaa noogtay alaryaafu dooxaleydii kulluhaa dhammaantood way noogeen mimaa jahadahaa dalika arrinkaas iyo taakulayntii ay taakulaynayeen dadka iyo abaarihii ku dhacay darteed ayaa maaratay mashaqo iyo dhib u keenay mimaa jahadahaa wixii dhibayoo daalika arrintaa ah oo waxay hayeen haddii taakule waxay taakuleen kareen bixiyeen ayagina waa noogeenoo way daaleen faqaama cumaru cumar baa markay istaagay yadcuu asagoo alla baryaayo markaasuu deenay alla bari iyo istigaatha iyo ilaahay bari buu ballaabay faqaala wuxuu yihi allahuma allow ijcal risqahum dadkan reebaadiyaha lama hayn karo lama masruufi karo dowlad iyo dadna ma hayn karaan allahuma ijcal risqahum risqigooda waxaad u yeeshaa calaa ru'uusi iljibaal buuraha dushooda meelihii ay degi jireen ee dooxooyinka iyo togaga iyo buuraha roo loogu daasii wey xoolahoodi inta usoo hadhaba intay ufagaagaan ayay meelahaas markaaba caani iyo cad yeelanayaan faistajaaba allahu lahu ilahay baa u ajiibay asaga iyo walilmuslimiina muslimiinta ah waliman awliyaa ilahi saaxib lmujaabi dacw ahaa ducadii ilahi baa ka aqbal roobkii baa jug yiri markaasay baadiyihii intii markiiba eh, banaanka u baxeen oo ay xoolahoodii usoo haray ayay kaxaysteen faqaala cumar wuxuu yihi xiina nazla bihi lgaythu gaydkii iyo roobkii markuu u da-ay alxamdu lilah buu yihi ilahay baa maal iskale markii musiibo ilaahay uu keenay ay kor noqoto nicmo iyo la helo barwaaqo iyo roob la helo alxamdulilah baa la dhihi ilahay baa maal iskale fa wallahi baan ku dhaartay low ana allaha alle hadduunan lam yufrijha naga faydin waxaan dhibaatada in abaartan hadday saa u socon lahed ilahay una naga faydin maa taragtu kama tageen biahli beytin reer hal reer aho min almuslimiina kamid ahoo lahum sabcatun toddoba qof ka kooban ila ama sacata miya ii qoran ah, ah, saca fiican ayb ma taraktu biahli beytin min almuslimiina lahum saca waasicnimo iyo awood haysta ilaa adkhaltu macahum waxaan gelin lahaa acdaadahum tiradooda oo min alfuqaraai fuqaraa hadday toddoba ka kooban yihiin toddoba faqiir baan ukeeni lahaa oo dadkii abaaraha oo nin walba reerke aa la geenaya hadday shan yihiin shan baa loo keeni hadday saddex saddex baa loo keeni ilaa adkhaltu macahum waxaan gelin lahaa hadday abaarta socon laheed acdaadahum tiradooda oo min falam yakun ithnaani marka waxba isma yeeleen oo lagu wada noolaan lahaa falam yakun ithnaani laba maynan ahaadeen yahlikaani kuwa halaagsama min adacaami min cadami dacaami cunta la-aan calaa maa yuqiimu wixii toosin karaa waaxidan qof yacni laba qof wixii hal qof toosin karaa lamayna halaagsameen maxaa ka dhigan tahay dacaamulwaaxidi yakfi lithnain bay ka dhigan tahay saas way macnaha dacaamulwaaxidi yakfi lithnain qof wixi uu ku noolaan lahaa qof kale kula noolaan kara waa saas macnaha toddoba waxay ku noolaan lahayeen toddoba kale kula noolaan karta waa saas macnaha falam yakun inaani maynaan ahaadeen yahlikaani kuwa halaagsama min adacaami min cadami acaami cunta la-aan aw mayna halaagsameen alaamaa wax ay wada cunaan yuqiimu waaxidan qof keligii ku filan lahaa laba qof qof ku filan lahaa gaajo umay dhiman w laba qof ay ku noqoteen gaajo udhinteen ma dhacdeen gaajo bixin laheed waliba dhergi aan la helin saxiix isnaad qala xadathana abu caasim an yaziid bin abi cubayd an salamata bn akwa qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yihi daxaayaakum xoolihiina udxiyadaa eed gowracanaysaan bisha carafa ama bisha dilxija ciidda gadaasheeda iyo saddex beri ka dambaysa udxiya la yihahdaa laa yusbixu yuuna waa berisanin axadukum qof idinkeena kamida bacda thaalithatin maalinta saddexaad kadib wa fii beytihi gurigiisaoo minhu udxiyadii hilibkeedii shayin wax ka yaalo waa berisanin saddex beri kadib xaqooma lidiin xaraam bay naga inaad cuntaan falama oo dadka siiya wey falamaa kaana alcaamu lmuqbilu sanadkaas sanadkii ka dambeeyey markii la gaadhay qaaluu saxaabadii waxay dheen udxiyadii baa la joognaa yaa rasuul nafcalu ma waxaan samaynaynaa kamaa facalna alcaama almaadi sanad hore waxaan samaynay miyaan samaynaynaayo wixii aan kaydaysan jirnay sanad hore waa kii la diiday ee idikhaar iyo kaydayshi iyo cuntada wax dhigtaan ama qaataan ma sidii baan yeelaynaa wixii ma gacantaan ka bixinaa ma qaybinaa qaala nabigu wuxuu yihi kuluu maya cuna oo wadakhiru kaydaysta fa ina dalika alcaama sanadkaa hore kaanuu dadku waxay ahaayeen fii jahdin abaar daran iyo mashaqay ku sugnaayeen fa aradtu waxaan doonay an tuciinuu inaad kaalmaysaan marka mararka qaar awaamirtu way soo fulaysaa bixasabi duruuf iyo xaaladda markaa jirta ayaa la bixin marka xaalada duruufta markay zuushana xukunkii waa isbedelaya oo waxaa weeyaan idaa daaqa almru itasaca wa ida tasaca daaqa weeyaan qaacidadaasa xadiidka loo soo daliishadaa idaa daaqa alamru itasac amar cadiidi hadduu dhaco oo dadka qaar ay dhibaatay culays ku noqoto waa in la waasiciyo dadkii ayagaa culayska laga laga saaro haddii markaa culayskii intuu baxo roob iyo warwaaqiya nicmo la helo ya itasaca ay imaato daaqa oo dadka xoolahoodi baa loo celinaya kuwana wixi baa laga qaadi macnaha waa saas wey idaa daaqa alamru itasaca wa itasaca daaq qaacida wey fiqiya xadiidku waa xadiis saxiixa weeyaan wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed